u baab yahay qof weyn in la nuujiyo sida caruurtii oo kale iyo xugunkeeda inay bannaan tahay inay bannaaneen in maxramnimo ay ku xasilaysa iyo inay ku xasilaynin ayuu baabkan u baab yahay xadiid saddex kun saddex boqol iyo sagaal iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai nt akhbarna yunus ibn cabdilcala aلصadفي wa hiqa qaala xadaثana ibn whb cabdullahi ibn whb اlmisri wa hiqaة faadil qaala akhbaranii makhrama ibn bukayr ibn cabdillahi اlashaj waa saduuq can abihi abihiis oo ah bukayr ibn cabdillahi alashaj waa hiqa qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay xumayd ibn naafic alansaari mowlaahum wahiqa yaquul isagool ayaan ka maqlay samictu waxaan ka maqlay zaynaba binta abi salamata ayaan ka maqlay radia allahu taala ardaaha taquulu iyadoo leh samictu waxaan ka maqlay caaishata caaisho ayaan ka maqlay zawja اnebiy nabiga xaaskiisa sala allahu calayhi waaali wasalam taquulu iyadoo ayaan ka maqlay umuna caaisha iyadoo lah jaaءat waxaa timid sahlatu bintu suhayl gabadha la yidhaha sahla bintu suhayl ayaa u timid ilaa rasuulihi rasuulka al sala allahu calayhi waali wasalam fa qaalad kadibna waxay tidhi yaa rasuulallah rasuulka allow innii aniga la araa waxaan arkaa fii wajhi abi abi xudayfata abuu xudayfa wejigiisa ayaan wax ka arkaa ama xumaan iyo dhibsasho ka arkaa min dukhuuli saalimin ninka saalim la yidhaahdo gelitaanku iisoo gala calaya aniga uu guriga iisoo geli inuu aad u dhibsani uusan raalli ka ahayn uu xumaan u arko ayaan wejigiis ka akhristaa ilan qofku markuu wax dhibsana wejigiisaad ka akhrinaysaa isaga oonan waxaa weeyaan xitaa afka kala qaadin marka wejigiisa maadaama saalim oo nin weyna oo isaga u xureeyey uu iisoo geli inuu dhibsana ayaan ka gartay saas ayuu leeyahay radia allahu tacaala canha ay leedahay radia allahu taala ardaaha wa ardaaha waaya inii ani la araa waxaan arkaa fii wajhi abi xudayfata abi xudayfe wejigiisa min dukhuuli saalim saalim gelitaankiisa calay isoo gala ayaan ka arkaa inuu dhibsani qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm ardiciihi saalim nuuji qultu waxaan idhi inahu isaga laduu lixya waa nin gerla canug nima ka soo gudub tabargolhoraad ka soo gudub waa nin gerla yaa muxuu ahaa nin indhaxad weeyaan faqaala nabigeena wuxuu yidhi sal slm ardiciihi nuuji yadhab ha taga maa fii wajhi abi xudayfata abi xudayfa dhibsiga wejigiisa ka muuqda meesha ka baxa eh waxaad yeelaysaa nuuji oo hooyo u noqo qaalat waxay tihi wallaahi allan ku dhaartee maa caraftuhu dhibsashadii kama aanan garanin fii wajhi abi xudayfata abu xudayfa wejigiisa bacda ama bacdu intaa kadib kama aanan garanin markaan nuujiyey saalim kadib wejigiisa wuxuu dhibsanayo dhan way isaga tageen <laughs> subxaana allah alaiim adinka qiyaasa marka nin garla oo islaan ay nuujinaysa ka warrama ya wamaa kaana limumini walaa muminati ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ninkaas saalima ah, canug yar ayuu ahaa gurigaas sahla iyo abu xudayfa gurigooda ayuu ku noolaa oo canug ayaga ay soo korsadeen ayuu ahaa oo la nool kadibna intuu meesha joogay ayuu weynaaday ilaa uu gar ugu soo baxa ninka marka tabagal ayuu noqda horaana canugeer ayuu ahaa ninka ragga ahna wuxuu ku imtixaaman yahay amaba saxna ah in reerkiisa uu waxaa weeyaan xumaan iyo ajaanib ka ilaaliyo diintana waa isfartay xijaabaa soo degay wuu dhibsaday marka markuu dhibsaday nabiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam kadibna nabigeenna wuxuu yidhi nuuji waa la yaabtay seen ku nuujiyaa iyada waxay hal kale lagu keeni doonaa si kalunbaa la yeeli doonaa waxaa la yidhi nuuji markaasa waxay tiri waa nin garla markaasaa nabigeen wuuu yidhi nuuji wax alle wixii wejiga ka muuqanaya dhibsashadii abu xudayf meesha ka baxdee waxay leedahay mark markii ay nuujista kadib carabku may dhufanin hadda xadiidkan marka ay kadib wax alle wixii wejiga abu xudayfe ka muuqdo dhibaa muxuua dhib ahaa way iska tageen saas ay leedahay radia allahu taala ardaha meeshaan masalaha marka taalla masalada taalla waxaa weeyaan horta radaaca waa tii aan soo marnayo inama اradaac min almajaaca baahi maa fataqa alamcaa wixii mxuuah caloosha kala durjiyey oo calooshi mxu markii ay ka buuxsamaan calooshi ile kala duqaysa laakiin calool wax la nuugay nin weynoo soddon jir calooshin waxay ka tari intaa wax dheeri ah maa anbata alaxma waa alcadma riwaayaad kale saasay leeyihiin marka riwaayaad badan oo yaraanta xawleyni ayaa jirta riwaayada marka riwaayadkaasoo dhan waxay aruurinayaan amaba ay keenayaan in xukunkan radaacada ay xaaraan ka dhigayso wixii nasabku xaaraan ka dhigay ama wilaadadii in waxaa weeyaan ay gooni ku tahay yaraanta xawleyn in wixi ka yar canugu markuu caano u baahan yahay taas xagga waan dhignay waaya weynaanta marka lagu nuujina xaaladeeda maxay noqonaysaa saddex qowl ayaa ku jirta qowlka koobaad aظaahiriyada ayaa qabto umuna caaisha iyo ninka la yihahda ibn zubayr oo curwo ah oo raawiga iyada ka wari ahaa iyo caطaa raggaas iyo umuna caaisha iyo ibnu xasm iyo daawuud aahiri iyo ummaddaas ahlu daahirka ah intaba waxay qabaan in canug hadda dhashay iyo nin weyn ay kala duuneen marba hadiiba la nuujiyo khalaas maxram noqday ma garateen qodobaa qodobkaas qodobka labaadna jamaahiira ahlicilmi min asalaf wاlkhalaf jamaahiir ahlicilmi oo aimada ay ka mid yihiin alaima alarbaca ay ka mid yihiin waxay qabaan in radaaca uu yaraan unya bes wax radaac alkabiir ila meesha ayna ku jirin waxayna kaga jawaabayaan xadiidkaas dhowr jawaabood mid waxay leeyihiin mansuuq wa midna waxay leeyihiin khaas waxay ku ahayd abu xudayfa iyo sahla iyo saalim ay gooni ku ahayd oo xaalad khaas ah oo nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam oo iyagoo muxuu aha gooni ahaan waxay gooni kusoo degay ahayd arrinkaas inay gooni ku ahaydna waxaa caddayn doono umu salama iyo saxaabiyaadka nabiga xaaskiisa ahay sala اllahu alay wasalam inay arinta ayada yidhahdeen annaga abadan shuqul kuma lihin waa noo imaan doontaa qodobka qowlka saddexaad oo waxaa weeyaan imaamka imaamka taban alimaam anasaa'i markuu radaac alkabiirka keena madhabkaas inuu qabo ay u muuqataa ay u muuqataa qowlka saddexaad waa qowl dhexdhexaad ah oo waxay leeyihin asalka radaaca waa inuu min almajaaca yaraan da'yari iyo baahi uu qofkan u qabo waa inuu u nuuga hanti mxua nuugmada caadigaayd ariiqada caadigahayd ay marto ma garateen qofka weyna in la nuujiye ay waxba ku noqonaynin mxuu ahay maxram qofka usan maxramnimo ku helaynin ilaa xaalad keensanaysa oo daruuro ah oo sida xudayfa abu xudayfe iyo saalim iyo inay imaada mooyane sheekha shaarixa ah <laughs> saaxib dakhirat cuqbana dhankaasu u yeeray iishay laakiin annaga jaadadaas weynoo cadoon laalaabka lahayn oo jamaahiir ahlucilmi ay u bateen dhankaasaan iska marno taasaana shubhayar taasaa shubhayar oo dhib yar oo buuq yar ma garateen marka soomaalida ama haddaed qaar nuujisana toban haddii la nuujiyo soddon kale iyo afartan kale oon la nuujinna iska tuuran marka waxaana nuujin laha lama wada gaaro waa imtixaan xitaa inay maxduur kale oo bele kale hadda wixii laga baqaya wax koyn ay ka dhacaana waa laga yaabaa hawshii laga baqaayo <laughs> midka weyn ayaaba laga yaabaa nasal allah asalaama walcaafiya waan ku siinayaa sheekh nuur wa calayhi marka saddexdaas qowl qowlkaas dhexda ah oo jamaahiir ahlicilmi ay qaateen oo ah in nuujinta ay yaraanta iyo baahi shuruudii na la helo nuujintan kabiirka ahna ama mansuuq ay tahay ama saalim iyo abu xudayfa iyo sahla ay gooni ku ahayd saas ayaan qaadanaynaa marka alradaacu alkabiir baabkiisa xagga aan iska dhigno halkan aan joogna oo nairobi iyo masjidkan sigiska ah sagaashameeyihii culimmadeenna qaar dhintay allah u naxariistay alfirdows alla allah ku irsaaqi ayaa madhabkan waxay qabeen dambe oo sheekh alislaam ibni teymiya iyo waxaa weeyaan ay ku tageen dad ay ku tageen oo ahaa oo ah in haddii xaaje iyo dan khatar ah ay keento oo laba qof oona sinaba u kala maarmaynin oona ma xarmaan isu ahayn oy fidnada ka dhalanaysa haddii meesha ay taalo in radaaca kabiirka loo sameeyo ariiqaas maslagaas hay mareen marka xitaa dad waxaan aqaanaa oo annaga aan la caasirnay gabdha iyo waxaa weeyaan rag ducaad ah oo xilligaa magaalada <laughs> joogay nairobi oo radaaca sameeyey hooyadoodna ay mid ahayd oo la yaqaanay meesha ay degan tahay la yaqaanay nololna igu dambeysay ilaa hadda geeriyood in kale ma ogi allaha xafdiya haddii ay noo shadaan dhimatay allah naxariisto ayaan xasuusanaya culimadii kalena kulli ay sheekha asaga ay ku wada xirtiisa ay ku macaaradeen ayaga laftirkooda aad uma ay waasicinin xirta sheekha oo koobnayd sheekh xuseen koleyb aad buu ogsoon yahay xirta sheekha oo koobnayd oo wiilal iyo gabdha isugu jiray ayaa taqriiban maamadaasa marka um u ahayd oo la aadi jiray meel dheer ma jirin marka alcumuum markaas warjir u ahaa shee xuseen <laughs> lama sheega marka alcumuum marka meel cillo ma ah sheekh marka wuxuu ku dhegan yahay naskaas cad iyo aqwaasha culimada oo xataa eh, saxaabada nabigan umur caaisha ay ka tahay oo curwa eh, ibnu zaweyr uu ka yahay gadaal dambena sheekhulislaam iyo dadkan qaybtan dambe oo kale tafsiiliyey ay ka yihiin ayuu dhankaasu maray ha ha axsanta axsanta marka masalada ridaaca kabiirka axaadiis badanaa imaan doonta waxaan ugu kaaftoomaynaa marka saddexda qowl ayaa ku jirta qowlka daahiriyada iyo umuna caaisha iyo mxu curwa ibnu zubayr iyo caطa iyo dad inta raacda cali waa laga soo naqli lakin lam yaصix canhu imam nawwi wuxu le kama ansixin ay qabaan iyo jamaahiir ahlicilmi saxaabada nabigeena ka mid yihiin iyo ummahaat اlmuminiin intaan caaisho ka ahayn masaladan ay qabaan oo ah in ranraacu ay gooni ku ahayd salim abu xudayfa iyo sahla xaaskiisii ahayd abu xudayfa xaaskiisi ahayd khalaas halkaasay ku xirantay bas wax ka damey ayna jirin annaga taasaan malayna insha allah tabaraka wa tan saddexaadna in la kala qaado oo radaacu ma jiro ilaa xaalad keensani oo xaaladda abu xudayfe iyo saalim dhexdooda taale iyo sahla inay dhacdo mooyane taas ayada ma garan marka taa weya intaasaan ugu kaaftamayna waxaan kale marka waxaan samaynayna insha allah axaadiista dulmar un baan samaynaynaa illah nacam sheekh nuur axsant may khayr loo ku sii waa cilmi fiican iyo tafsiil fiicano sheekha wuxuu leeyahay sheekh nuur sheekhiisa meesha ugu jira wuxuu ka soo bixiyey af kale lama aadayo meeshi waxaa weeyaan waa loo lidaalika maamada hadda muxuu ahaa sheekha lama nuugi jirin waan xasuustaa waa la soo lisi jiray anigaa la keeni jiray baalaan de muxuu ahaa laga hela farmashooyinka ee canaha loogu soo tafriiqin jiray ha ha bamkaas yar kadibna saasaa loo keeni jiray ee maaha inay muxuu ahaa ma ahayn ficlan waana saad sheegaysa marka radaac alkabiir kaaduu dhaca ariiqada waa ariiqadaas ee naasa lala aadamaan ee dadka bini aadamka waxay ka samaysan yihin haddiiba ardicihidaas intoos marka un aan aada loo gelin maadaama wax dee midi kale machuuda ah oo ilaa salafkii ilaa hadda socday ayna ahayn oo xaalad mar dhacday oo xataa ay ummahaat almuminiin ay diideen sida noo imaan doonto ay tahay aan lagu dhaqmin xataa habkii loogu dhaqmi lahaa waxaa laga yaaba dad ba inay jaahil ka yihiin xataa qof inuu ku qanacood kadib in adnaaskii islaan ajnabi adnaaskeeda uu la aado afkii ayaa suuragal ah. haddii halkaa la gaarina waaba khatar mogta xaalad waa halowday nasal allah asalama alcaafiya marka canihim baa loo soo lisi tala kale mataal haddii aad ku qanacda nacam laakiin baabkaas baab yeelo maaha annaga had agteena meeshaan aan joogna annaga radaac alkabiir ummahaat mumininan raacayna waa noo imaan doontaa xadii saddex kun saddex boqol iyo labaatanaad xadii saxiixa qala alimam nasai akhbarna cabdullahi bn moxamed ibn cabdiraxman alqurashi saduuq qaala xadasana sufyaan ibnu cuyeyne qaala samicnaahu waxaan ka maqalnay min cabdiraxmaan wa huwa ibn اlqasim ibn moxamed ibn bakr sidiq waa iqatu jaliil can abihi abihiis oo ah alqasim ibnu moxamed ibn bakr sidiiq oo iqa ah axad اlfuqaءi sabca fii cahdi الtaabiciin can caaishaةa um muminiin radi allahu ta ardaha qalat waxay tir umuna caaisha jaءat waxaa timid sahlatu bintu suhayl ayaa u timid ilaa rasul u timid sal slm faqaalat waxay tihi inii aniga araa waxaan arkaa fii wajhi abi xudayfata abi xudayfa wejigiisa min dukhuuli saalim saalim isoo gelitaankeeda caya iisoo gala yani xarajan dhib ayaan ka arka oo kale qaal wuxuu yidhi faardiciih nuuji qaalat waxay tihi wakayfa urdicu wahuwa rajulu kabiir isagoo nin weynsan u nuujiya miyaanan ahayn aclamu inaan ogsoonahay annahu isaga rajul inuu yahay kabiirun weyn inuu yahay ani miyaanan ogeyn masaani maanan aqoonin uma jaaءat bacdu mar labaaday u timid nabigeena sal slm faqaalat waxay tihi waladii alih baan ku dhaartay bacda kugu soo bixi bilxaqi xaqi nebiyan xaalatay nebi maa ra'aytu maan arkin fii wejhi abi xudayfata abu xudayf wejigiis bacdu intaa kadib iyo nuujinta kadib shay-an shay akrahu aan naca saas ayay tihi ummuna eh, muxuu ahaa eh, sahla binta suhayl radia allahu tacala canha wa zawj e, e, ninka la yihahda abu xudayfa xadii saddex kun saddex boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadis saxix isnaada ah. qaala imam akhbarna axmed ibnu yaxya abulwasiir weeyaan atujiibi almisri wahiqa qaala samictu ibn wahb cabdulahi ibn wahb almisri qaala akhbaranii sulayman ibn bilaal qurash wahiqa can yaxya ibn saciid alansaari wahiqatu habt warabiica rabiica ibn abi cabdiraxmaan alqurashi mowlaahum wahiqatu faqihun mashhuur can alqaasim ibn muxamed ibn abibakr sidiq can caaishata um radia lahu ta qaalat umna caaisha amara nabiyu nabigan wuxuu faray imraatan haweene imraata abi xudayfata abu xudayfe xaaskiisa iyo muxuu ahaa zawjadiisii an turdic inay nuujiso saaliman saalim mawlaa abi xudayfa abi xudayfa uu xureeyey xataa tadhaba ilaa ay ka tagto ama se ay u tagto hayratu abi xudayfata abi xudayfa masayrkiisa faardacatu way nuujisay wa huwa isagan rajulun inuu yahay nin weyn yani qaala rabicatu wuxuu yidhi fa kaanat waxay ahayd ruksatan ruksa lisaalim ay ahayd yani meeshaan ruwaadda xadiidka ninkan ka mid a ah, oo rabiica la yidhaahdo rabiica ibn abi cabdiraxmaan qurashi oo iqatun faqih mashhuur wuxuu leeyahay waxay gooni ruksa u ahayd oo gooni loo loo siiyey saalim o xadiid saddex kun saddex boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas akhbarna xumayd ibn sacdata albahili waa saduuq can sufyaan wa huwa ibnu xabiib albasri waa iqa بن jrج bdملك بن عبد بن jrج weyaan wa ثiqة tbt yurسل وydls عن بن أbي mلyكة cبداللaه بن أbي mلyكة wa ثiqة عن اqاsم بن محaمد بن أbي بكر الصديq wa ثiqة عن cائشha oo weliba min الفقهاء السبعة weyaan عن cائشhaة wuxuu ka wariyey أم المؤmنiن رaضي الlaه taعaلى أرضاaهa qاaلت waxay tii أmna umm cائشha jaaءت waxaa timid sahlة إلى رasuل لh w timi sل sلم faqاaلت way ti rasuلka allow إنa sاaلما sاaلم yadkhulu calayna wuu noo soo galaa waqad caqala waqad caqala wuxuuna gartay maa yacqilu rijaal ragga waxay gartaan canugu markuu yar yahay dareen ma laha laakiin markuu qofka soo kuusta wuu dareemayaa gabar qofka markuu soo kuufto ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqdee qofka markuu weynaado shahwo ayaa ku soo dhici marka inuu wax eego oo dumarkiina ay ragga eegaan raggina ay dumarka eegaan oo liis eego liis firiyo imani qaala wuxuu yidhi nabigeena sal اla alay slm ardicih nuji taxrumii calayhi aad kaga xaaraan noqotid isaga eh bidalik arrinkaas ama nuujintaas famakadtu waxaan nagaaday nagaaday xawlan hal sana ayaa nagaaday hadalka ayaa dhihi ma taqaanaan cabdullaahi ibna abi muleyka ayaa dhihi famakadtu waxaan nagaaday xawlan hal sana laa uxadiu bi xadiikan aanan afka ka soo bixinayn oonan sheegaynin waa la baqay moogta waa macmuuloo dadka ay ku camal falaan maaha sida ayaa diideen sidoo kale waxaa weya ninkan raawigo rabiica wata uu leeyahay saalim ay gooni ku ahayd marka arrin lasoo hilmaamo laga soo baxay ayuu ahaa moogta hal sana ayaa marka afkaan la haystay markaan ka maqli kadib ninka la yidhaahdo aan ka maqlay alqasim ibn maxamed aan ka maqlay kadib kow walaqiituhu alqaasim qaasim ayaan sanad kadib la kulmay kadibna wixiina kolleyba uu u sheegay arrinta inuu la aamusnaa faqaala wuxuu yidhi xadi bihi war xadiidka dadka u sheeg walaa tahaabuu hana ka baqin aniga ayaa ka hubay in ummuna caaisha ay ii sheegtay waxaad yeeli hala istaagin xadidka dadka u uu diray radia allahu raxima allahu ljamiic xadii saddex kun saddex boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas abarna camr cali fallaas wa xaafid can cabdilwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi wa taqayara qabla mowti bialaث siniin qaala anba'ana ayub ibn abi tabiid sikhtiyani wa iqatu tabtun xuja faqiih can ibn abi muleyka cabdillahi ibn abi muleyka can qaasim ibn muxamed ibn abi bakr sidiq can caaishata um muminiin radia allahu ta ardaha ana saalima ninka saalim la yihahdo mowla abi xudayfata kaana wuxuu ahaaday maca abi xudayfata ayuu la jiray iyo ahlihi reerkiisa fii beytin gurigooda kula noolaa faatat waxaa timid bintu suhayl sahla bintu suhayl ayaa u timid ila اnabiy nabigeena salى اllahu alayh wali waslm faqaalat waxay tihi ina saaliman saalim qad balaqa wuxuu gaaray maa yablaqu rijaal ragga waxay gaaran ayuu gaaray uu qaangaaray ninkaas wacaqala wuxuu gartay ma caqaluhu waxay ayagana ay garteen oo shahwo way ku soo dhacday oo nin weynoo dee indhaha taaga ayuu noqday wa inahu isaga yadkhulu calaynaa wuu noo soo galaa wa inii anna adunnu waxaan u malaynaa fii nafsi abi xudayfata abi xudayfa naftiisa min dalika gelitaankaas shay anay wax ku jiraan oo dhibsana ay anna ii muuqato aan u malaynaya faqaala nabi nabig wu sal slm ardicih nuuji taxrumii calayhi aad ka xaaraan noqotid faardacatu way nuujisay fadahaba waa tagaydha alladii arrinkii i dareenkii fii nafsi abi xudayfata wuu taga weyaan farajactu ilayhi nabiga aan u noqday faqultu waxaan idhi innii aniga qad ardactu waan nuujiyey fadahaba wuu tagay alladii kii fii nafsi abi xudayfata abi xudayfa naftiisa ahaaday gabadhaan fiiriya wejiga ninkaada akhrisani wuxuu dhibsana ayaa dhibi wuxuu ku farxa ayay ku farxi marka annaga baabkaas xaggeen ka joognaa waa gabdhaheenna iyo xaasaskeenaan kala jeedaay saas ma yihiin wa oo in ay ninkeeda wuxuu dhibsana ay dhib u aragto ay ka joojisa isagoon xataa sheegin wejigiis ka akhrisato gabadhiina ayada laftirkeeda wax dhibaaye intuu wejigeeda ka akhrista uu ka dhaafo ninkii annaga martabadaas ma gaari karnaa wa heerkaas ma gaarsiin karnaa khaaatan waxa la dhibsana haddaa yihiin wax sharcan aanan banaaneyn waxaa laga yaabaa dadka qaar iyo ragga qaar dhallinyarada iyo ha u banaadeen inuu qofka u yimaado sheekha amaba daaciga ah uu yaha warnimo dhib baa haysta islaantii markii salaadda cisho la tukado ayaa lebisani dharka ugu quruxda badna ay xiranaysaa waxaa weeyaan waa iscatraynaysaa kadibna waxay u baray u yeerinaysaa tagsi ay u yeelani way tegi intey aadi aroos aroos ayay aadi war imtixaan baa ay haysto marka maxaan sameeyaa nimiyo san yeela saasuu dhihi ma iska fura naagti haddii aan joog dhahana cidda waaba kala duntay waryaa maanaa ay tuhmaysaa maanaa ay tuhmi inta xaalaad oo noocaas ah oo qofka u imaanaysa amaba aad arkaysa kow iyo laba iyo toban maahan imtixaan markaasaa wax kale tabar kale maahayna moogta waxaan leenahay waxaad yeeli una sheeg sujuuddana ilaahay ugu bari tabar kale ma taalla tabar kale ma taalla maxaad samayni isagana waa daciif horaanna wuxuu guursaday lijamaaliha uu guursaday wax kale uma guursanin baladaana ku dhacday marka tunkaxulmadatu aha liarbacin soo ma waxaa ka mid ahaa lijamaaliha kadibna walidiiniha u dambaysay fadfar bidaati diin tarbiyatada oohin halkaanu ka oynaya marka ninka la dhihi jira sheekh abashabacadle alfirdowsa cala allah siiyo ayaa wuxuu dhihi jiray adoo kharash garoobay ayuu mid kale qalaf yidhaahdaa miyay ahayd mise qalab yidhaahdaa eh? saasuu dhihi jiray haweeney marka dirac khafiifa iyo dhar taaj ah iyo hawlahaas iyo catrayn salaatan cisho kadib inta ishabaysay gaal u yeeratay amaba muslim ha noqoto duraba tagsi u yeeratay tallaabo qaaday oo sideed soo beenima soo noqotay qoftaas ka warrama ma wax sahlan ba hawr fudud miya yaa sheekh iska fura ma fuuda ragnima ragga ragga waa kuwaas waaas dhexdoog daaqada laga duruleey wax soo haraa ma jiraan mishkiladdii waxaa ma taqaanaa yacni da'yartii asaa u badan da'yartii hadda joogtay ee asaa u badatay qaarkood waa ka allahu nabi ama waa ka run oo waxay ubaxaysa xumaanba ma ahaba oo hawsha ay ubaxaysa waa ka runteed hoolalkeenan hool ka mid ah ama toona ku yeel ama meelaha ku yeelle oo aroos raxim ama aqribo ama saaxiib gabdha ay ka tumanaan halkaasay aadi oo xumaan ay soo samayni iyo waxay hallayni haba yaraata lama arka oonan ahayn boodboodkaas iyo waxas inay daawato taa laftarkeeda mishkilad mugta waa taqaanaan laakiin mushkiladda kala weyn mushkilaadka waa maraatib martabada ay eeda gaari marka waa martabo un ugu bannaan munkarkaas meesha ka dhaca inay daawato ayadna ay muxuu aha garabka u buuxiso yaa soona dahdo intaas inay dhaafina laga yaaba waana sida ay u badan yihiin bulshada soomaaliyeed la socda bulshada soomaaliyeed yacni waxaa weeyaan howlahaas zinada iyo belada uma badno waa looga badan yahi dadka maraatib wa arrintayda ogaado bulshooyinku waa kala duwan yihiin bulshadan soomaaliyeed carabtay meelaha qaar aad ugu shabahan hindi bintu cutba oo abu sufyaan xaaskiisii ahayd oo mucaawiya hooyadii ahayd nabigeena calayhi sala slam markuu baycada la galayay iyadoo gaal ah ayay imaaday oy muslintay sooma kadibna markuu alla soo dejiy subxaana wa tacaala baycadii yaa ayuha nabiyu ida jaaka almuuminaati yubaayicnaka calaa an laa yushrina billahi shayan walaa yasriqna walaa yaziniina markuu nabiga gaaray calayhi salaa slaam ayay booday waxay leeda awatasin xura ma gabar xur ah azinaysani halkaasay la soo istaagtay waana ka dhab waana ka dhab ayadoo gaal ah ayayna zinaysan weligeed oy la yaabaysaa qof xor ahoo zinaysani marka bulshada soomaaliyeed inta hadda baladan facebooka iyo social mediahi tictoka iyo baladan ay imaanin ka hore waxay u joogtay awatasin اxura sida dhabta ah qof qofkood dee muxuu ahaa moogta lagama waayo ummad shaad ah laakiin asal ahaan duhriga ku badan ummadda soomaaliyeed kolley waad ogsoontihin khaasatan inta aan la magaaloobin laakiin marka la magaaloobay oo diin la-aanna ay dhacday kolley xaalad adagaa dhacday waad ogeydeen marxalo waxaa la soo dhexda ah oo runtii aad iyo aad dhiiqo badan la galay kolley ragga da'da waa ogsoon yihiin aad in loo waxyaabaha qaar mogta aad looma yacni looma tiin badan kor un laga kor ka kaswa xaalado adagaa dhacay oo qofka mu'minka ah murugada qabani yadmaa qalbuhu dhiig ayaa qalbigaada kadii xanuunku qabani xaaladaha qaar oo dhici jiray oonan fogeyn inta burburka wax yar ka hora ragga qaar waa ogsoon yihiin ogsoontiin raggan yaryarka aad uma ogsoona waxaas hataa ma sawirayaan tictog may hadda ku tasawiraan tictog wax ma ka jiraan tictog wax ku jira oo caam aha jiray ka warrama oo xijaabna uusan jirin gabadha xijaabka xirana go' weyn oo weliba lagu daba socdo lagu ay daba socdaana jiri bas hadda laakiin tictok haddii ay ka buuxaan kuwa imtixaana kumanaan kale oo wada xijaabanoo qalbigaada aad ku qabowsana iyo malaayiina tuulan soo ma marka baail iyo xaq isgarab socdo waa laakiin xaqa ayaa aad u tabar darnay berigaas oo xaalad adagaa jirta oo imtixaan ah laakiin wixii ka horreeyey baladaas dadka waxay ahaayeen awatazn xura marka arrintaa way taagan tahay laakiin waxaan u baahanna iskuulaadka muhkiladu aqiiqa waa taas iskuulaadka lidalika hadda iskuulaad islaamiga oo la sameeyey wax badanay fududeeyeen nin baa i imaaday ikhwaan kiraam shali ma ahan darad yowma sabt meeshaan ugu imaaday ama halkaan fadhiy masaaidka wuxuu dhahay xaafid fulanan ka imaada mana isnaqaano weligay ma arkin waa raggii ka soo noqday yurub iyo meelahaas magaaladana diinta kula soo carruur dhaho meeshaanaan imaaday meelahan ganacsi waa ka samaysta laba barakey marka diintiisoo la soo carray meesha wuxuu yidhi marka xaafad fulaanan degay iskuul marka ay boqolkiiba sagaashan iyo ka badan ay soomaali bas dhigato oo magacana magac iska caam ahoo uun laakiin qolyo gaalo ay leeyihiin ayaa oo soomaalida ay ammaaneen si u baasa iyo howlahaas iyo baasitaankan ogaada waxyaabaha qaar corruption badana ku jira aad aan u malaynina <laughs> tayo tacliimeed bes howlo badanaa jiraan oo hadda aad aan loo dhexgeli karin marka meesha ilmaha aan geeyey wuxuu dhahay ilmahana waa ilmo firado ay fiican tahay oo wanaagsan midda kale ilmaha yurub ka imaanan iyo maraykanka dhiirhanaan waxaa ku jirta qofku wuxuu qaba inuu sheegto ood waba kuweena mata ul iyo hawle iyo wabaa jira oo marka cunug iska laakiin kuwaas canuga sariix waa wiiisa waxaan ma raba waan rabaa waxaan xun yihin waa dhawaaqayaa kadibna marka habeenka la weyday labada habeen saddexda habeen ku jiran iyo intaa in sheegay maaqaan qiyaastii muddadii waxay dhihin aabo annaga meesha markaan tagna oo cunadana la siina cunaa la siiya meesha oo fiiga la bixina cunadaa ku jirta cunadana la siina waxaad ku mahadaysaan jiisas oo muxua cunadaan idin siiyey ayaana la dhihi markuu casharka dhammaado oo casharkay macalinka ama macalimadda ka soo baxda kuma hadii jizas isaga ayaa waxaa weeyaan inaa casharkeeni si quruxsan aan u qaadano maadada xisaabta aan si fiican isagaa noo yasiray waa boqol kiiba sagaashan ma garatee sheekh cali marka wuxuu yidhi mishkiladda waa iskuulki nacam waa iskuulki laakiin waa iskuulke waa iskuulka noocaas aan sheegnay iyo amaba ku dhow oo belada ah marka canugii meesha xaafadii ah marka aan fajarkii aan tagay hali hali muxuu ahaa sowaxad ma ahayn fajarkii ah marka aan ku tukaday intaan xaafad fogwa aan tagay marka meeshii iimaanka iyo diinta ay geli lahayd oo qalbi ay geli lahayd waxa waa qataaranta qataar weyn oo gaalnimo ah qataar weyn oo fiski ah qataar weyn oo iradii ilaahi subxana wa tacaala iradii uu ku abooday firat allahi alatii fatara naas calayha aa laga asheeray oo la haray maxaa lagu haray gaalnimo iyo caqiido xun anug maalintii aad yani baby glass saddex sana lagu geya hadda bebig saddex sana lagu geya saddex sana inta tawxiidka loo laqin lahay waxaa loo laqinay jisus kulu mawludin yuuladu cala alfira fa abawaahu yahawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi asaga waxaad u haystaa inaad muslim yahay canugiisii lakin canuga saa gaalay mar hore gaalnimadaas marka yaryar khalaas wa islaamnimadaba waa iska un madaahir markuu weynaado waxaan aad ku yaaca markaad arkaysa ood saad sheekh sheego beladaan arkaysaan waa cunug yaraanti lagu soo gaalay lidaalika markii ay hadda kenya ugu horeysay oo iskuulaadkan la keenay magaalada wajera ugu togtog roneed isticmaalka beriga ingiriiska u joogay magaalada ugu da'da weyn north eastern wajer marka halkaas ayaa saldhiga uu governorka fadhin jiray ama gobolkaas meeshii marka iskuulka ay ingiriiska keeneen iskuulka marka ingiriiska keeneen oo in muxuu ahaa eh, soomaalida loo yeeray way diideen kulli waxay dhaheen waa lagu gaaloobayaa way diideen markii dambe nin sharif fulaan la yidhaahda ayaa zanjibaar laga keenay zanjibaar oo waxaa weeyaan wajeer la geeyey oo iskuul ka horey a b c d ilmaha halkaa u dhigay oo muslim ah rag ka soo bax waxaa ka mid ahaa allahu naxariiste eh senator maxamed yuusuf xaaji iyo waxaa ka mid ahaa chairmankii sli business community allahu naxariisna xaaji ibraahim raggii dhigtay oo shariifkaas wax u dhigay raggaasa ka mid ad ku bilaabay rag ugu horreeyey oo soomaalida kenya iskuulka raggaas ay ahayd oo bismi illah muxuu ahaa a b c d loo dhigaba horta qabsada soomaalid marka waa diidi jireen abadan ma ogolayn l waa lagu gaaloobi jiray hadda ninkan boraya godana oo dhiman jiray oo wasiirka arrimaha dibadda kenya ahaan jiray ninkaas waa qolyahan gabradu ahaa faamilkiisao dhan waa wada muslimiin isagana kristanimo ku dhintay iskuulkii la geeyey suul kristan oo halkaa ka furan ayuu dhigtay ilaa uu ku gaaloobay wahaakadaa ilaa b h d u qaatay ilaa wasiirka arrimaha dibadda kenya o ah ragga waa ogsoonyihin qaarkood qaarnama yaqaanaan laakiin diyarada in la jirtay waxaan kala jeedaa marka hadalka aad sheekh cali sheega marko iskuulka waa sax wa wax jiro wa lidaalika iskuulaadkan islaamiga hadda la furay oo tirada badan ilaaha badiya hana barakeeye waxa asbaabta loo furay waa taciyada sheekh wax badanna way ka bedeleen hadda ragga qaar oo khutabada ahoo masaajidda inay ka khudbeeya oo macruufiinta qaarkood iskuuleedkeennan islii ku yeella ayay ka soo baxeen oo damjiga ah waxma hayasina waa ima og soo ducayaan tayada haba hooseysa tacliinta diiniga oo wakhtiga badan hala geliya dhankan kale laakiin haddana waxunbaa kusoo duxi marka ha laga digtoonaada ilmahaaga inaad iskool christana geyso ama iskool public aad geyso ilmahaada geysa iskuol islaami ah inta wax alla wixii aad guri kira ku bixin lahayd ood waxaa weeyaan wax walba ku samayn lahayd ayaga ku bix diintooda ha u badbaado iskuul la-aan ilmihii hadda maba la dhigi karo oo dhibaabana hayst sooma wax badan baa loo baahan yahy waaya naam hadda kenyadan ad arkaysaan oo hadda xijaabka lagu dhigana iskuulaadka bablica wax siddeetan iyo toddobadii iyo siddeetan iyo siddeeddii iyo siddeetan iyo lixdii wax fog ma aha north eastern gabdhaha sarwaal iyo gorgorod yaroo ilaa jilbaha ka yara koraysa iyo timahoo bannaan ayaa lagu dhigan jiray la socda dadkan waxay arkeen mot gabdhul xijaabadoo iska xiran say ku imaaday intee la maray maxajuhdi oo la geliy odaadada maxay qabteen odayaashana maxay qabteen la iska dhihi ya ya sheekh madax lama saari jirin abadan abadan xitaa kitaanbulashada iyo hadda muxuu ahaa kitaan bulshada iyo baashan hadda sharciga dumarkii hore oo dhan tiba ma jiraan waa laga tuuli gambalaanay wada sawarihin maanta timiyo saa wada taagen haddii xataa siddeetan sana ay jirto haddana maxaa lagu soo xijaab wax badan baa isbedelay marka alxamdulilah intaan dhahno aanna adkaysanno jasakum allah khayr xadii saddex kun saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa ah. qaala alimaam nasai axmed akhbarana yunis ibn cabdilacla ma dhamayn xadiidka hore saddex kun saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna yunus bn cabdilacla asadfi wa iqa qala ambana ibn wahb cabdilah bn wahb almasri qala akhbarna yunus ibn zayd alayli wamalik ibnu anas ibn abd alhijra can ibn shaabi zuhri can curwa raggaa waa asxaabtii aad aqribada ahaydeen qaala wuxuu yidhi abi abaa dheh cafwan qaala curwu wuxuu yidhi abaa waxaa diiday saa'iru aswaaji الnabiyi salى اllahu عalayhi waali wasalam dumarka nabigeenna inta soo harta aan umuna caaisho ka ahayn e an yadkula calayhinna inuu ugu soo galo bitilka radca nuugmadaas iyada ah oo qofka weyn nuugmada uu nuugay haweenayda axadun qof oo min annaas dad ka mid a dhammaan intii umana caaisho aan ka ahayn kulli way diideen yuriidu wuxuu la jeedaa radaacat alkabiir nuugmada qofka weyn la nuujiyo ama uu nuuga waqulnaa licaishata umana caisha waxay ku yidhahdeen wallaahi baan ku dhaaranay maa nuraa ma aragna ama nooma muuqata alladii kii amara uu faray rasuula rasulka sal slm sahlata binta suhayl uu faray uma aragna ilaa ruksatan ruksa oo fii ridaacati saalimin saalim nuujintiisa u rusqeeyey waxdahu keligiis oo min rasul rasulka al aggiis ka ahaatay sal اla alay slam taasu baanu aragnaa in wax gooni ku ah oo gooni sahal loogu ruseeyey iyo saalim inay ahayd umaanu aragnaa wallaahi allaan ku dhaaranay laa yadkhulu nooma gala calayna annaga axadun qof bi radca nugmadaas oo qof maxram ahaan guriganaga uma soo fadhiisanayo walaa yaraanana mana arka ay yihahdeen marka dadka yidhi waa mansuukh ama waa khaas xujadooda ma sahlan waaya xadiis saddex kun saddex boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam cabdimalik ibnu shacayb ibn ley almisri waa tiimkii ley ibn sacd almisri wiilkiisii oo ahaa shucayb iyo wiilu awow yahay cabdimalik saddexdaas ayaa wax iska warinayaan kullina waa iqa cabdimalik ibn shucayb ibn ley almisri waa iqa qaala wuxuu yidhi akhbaranii abi abihiina waa shucayb ibn ley shucayb martabadiis maxaa weyaan soo iqa ma iqatnabiil weyaan lay bn sacdina waaba taqana waa imaam ahli misr can jaddi qaala wuxuu yidhi xadanii uqayl cuqayl ibnu khaalid اleyli wa iqat habt can ishaab zuhri qaala akhbaranii abu cubayda ibn cabdilaahi ibnu zamcata alqurashi waa maqbuul ana ummahu hooyadiis oo zaynab binta abi salamata ahayd radia allahu ta waa saxaabeed yar ahbaratu waxay u sheegtay ana ummaha waana rabiibada nabigeena ala sl slam abaratu waxay u sheegtay ana umaa hooyadeed umma salamata ahayd zawji nebiy ahay sala allahu calayhi waali wasalam annaha iyada kaanat in ahayd taquulu mid tirahda abaa waxay diideen saa'iru aswaaji nebiy nabiga xaaskiis in soo hartay an yadula an yudkhala in loo galo calayhina iyaga korkooda bitilka radaacati nuugmadaas waqulna waxay ku yihahdeen licaishata ku yidhahdeen wallahi allaan ku dhaarnay maanula ma aragna haadihi nuugmadaas sahal la nuujiyey ooy muxuu ahaa saarim la nuujiyey oo sahla nuujisay ilaa ruqsatan ruqso oo raqasaha uu ruqsay rasul rasulka sal l slm khaasatan iyaday gooni u tahay oy keli u tahay lisaalim falaa yadkhulu calayna nooma gala axadun qof bihadi radaca nugmadaas walaa yaraana nugumana arka weeyaan saasay yidhahdeen intaas marka waxaan ugu baxnay alradaacu alkabiir saalim abu xudayfa iyo sahla ay gooni ku ahayd baabkaas marka aayar naga ooda khayr lahaynsiiyo hanugu furina maka gudubin ya waa odayi sooma khalaas baabka afar iyo kontonaad alhiilatu haylana waa la dhahaa bifati laakiin sida asharka waa hiila hiilada waxaa weeyaan haweeneyda canuga muujinaysa in iyo ninkeeda ay wada dhaqmaan inay wada dhaqmaan wixii ku soo arooray ayuu baabkan u baabiyay xadiidka saddex kun saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam sacd akhbarna cubaydullah ibnu saciid asaraksi wa iqatun suniya mamuun wa isxaaq ibn mansuur alkawsaj annaysaburi wa iqatun habt can cabdiraxman mahdi waa imaamkii can malik bn hijra can abi اlaswad muxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi wa iqa can curwa ibn zubayr can caaishata caaisha radia allahu taala ardaha ana judaamata binti wahbi radia allahu ta ardaha xadaata waxay u sheegtay ana rasuula rasulka sal sl qala rsulka inuu yidhi laqad hamamtu waxaan damcay an anha umuna caaisha ayaa judaamo ka waranaysa waa riwaaya saxaabiyatin can saxaabiya laqad hamamtu waxaan hamiyey an anhaa inaan diido can ilhiilati oo can ilhayla in haweenayda canuga nuujinaysa in ninkeeda ay wada dhaqmaan inaan diido ayaan ku sigtay xataa dakartu ilaa aan ka xasuusta ana farisa niminka reer faris iyo aruma niminka reer ruman yasnacuhu inay sameeyo ama ay sameeyaan wa qaala isxaaq wuxuu yidhi yasnacuunahu inay sameeyaan tan dambe ayaana ujeedaan waafaqsan falaa yaduru wax ma dhiba falaa yaduru wax kama dhiba awlaadahum caruurtooda yacni xikaaya waxaa jirta inay carruurta wax ka dhibaysa hawsha ayada ah looga baqay laakiin inay dhib lahayn sidaa marka inay dhib lahayn ayaa cad haweeneyda marka iyo ninkeeda iyadoo nuujinaysa ay wada dhaqmayaan wax ishkaal ah insha allahu tabarak wa tacala malaha baabulcasli siibid la siiba oo imnaagii iyo biyodejintii ka hore in uu muxuu ahaa zawjkii zawjadiisi ka bixiyo isagoo kabaqa inay xamli iyo uur qaado wuxuu ku soo arooriyo baabkan u baabiyey waxaa kaloo la too ah waxyaabahan kaniinada iyo howlahan la isticmaalo ayaa la too ah xadiid saddex kun iyo saddex boqol iyo wixii la macnaa xadii saddex kun saddex boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala imam akhbarna ismaaciil mascuud aljaxdari waa iqa wa xumayd ibn mascda xumayd ibn mascda waa saduuq qaala waxay yidhahdeen xadaana waxaa noo hormay zayd ibn zurey waa iqatun tabt qaala xadaana ibnu cawn cabdilaahi ibnu cawn almazani mowlaahuma iqatun tabtun faadil can muxamed ibni siriin waa imaamkii can cabdiraxmaan ibnu bishr ibnu mascuud alansaari waa maqbuul warada alxadiida xadiidka ayuu soo celiyey xataa raddahu ilaa abi saciid alkhudri ilaa abu saciid uu ku soo celiyo raddigaas marka muxuu yihi maa hada radd yani xadiidka ayuu ku soo celceliyey waa suuragal waxaa suuragal inuu mar labaad haddana uu sanadka soo akhriyey calcum xadiidka ayuu ku celiyey qaala wuxuu yidhi dukira waxaa la sheegay xataa raddahu ilaa abi saciid alkhudri qala wuxu yidhi abu saciid dukira waxaa la sheegay daalika casligaas iyo siibitaankaas cinda rasul rasulka agtiisa ayaa lagu sheeg sheegay qaala rasuulkan wuxuu yih sal l slm wamaadaakum waruuxeena maxaad sheegaysaan maxay ahayd hawlahaas say ahaayeen qulnaa waxaan idhi alrajulu ninkan takuunu ay u lahu isaga almarata haweeney oo fa yusiibuhaa uu u galmooni wayakrahu uu nacaya alxamla inay urowdana uu ka baqaya xaaskiisa tabcan wa takuunu lahu alama addoon baa u sugan oo fa yusiibu minha uu galmooni wayakrahu wuxuu nacaa an taxmila inay minhu inay uur qaadana uu ka baqaya sa ka aado qaal wuxuu yidhi laa calaykum ay maa calaykum korkiina ma ahaanin anlaa tafcul inaadan yeelin yani inaad arrintaas aad yeeshaan ad aadan yeelinood muxuu ahaa aad wax ka siibin inaad yeeshaan ma ahan wa inaad yeeshaan ma ahan fa huwa isaga xamliga alqadaru waa qadar haddii aad siibtaan iyo haddaadan siibin allah hadduu subxaana wa tacala ugu talagala meesha inay wax ka abuurmaan ay ka abuurmaan xadii alimaam muslim oo wariyey ayaa saas ku cad oo macnaha hadda an sheega xadii saddex kun saddex boqol iyo siddeed iyo labaatanaad laakiin xaaraan abcan xaaraan kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzil xadii saddex kun saddex boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala imam ns qorna maxamed bashaar wabundar waثiqatu xaafid wmaxamed ibnu jacfar gundar waثiqatu saxiix اkitab qala xadaثana shucba waa imaamkii can abi اlfayd muusa ibna ayub alximsi waثiqa qaala samictu waxaa ka maqlay cabdallaahi ibnu mura azuraqi waa majhuul can abi saciid azuraqi waa saxaabi jaliila radia lahu tan ada ana rajula nin baa rasul su weydiy sal slm can alcasli siibitaanka faqala wuxu yidhi ina imratii haweentayda turdic way nuujisaa waana anaa akrahu cana an taxmila inay urowdo ama ay xaamilo noqoto faqala nabi nabigan wuxu yh sal slm inamaa qad qudira wixii la qadaray fi raximi raximka sayakuunu wuu ahaanayaa hadda inta family bilan isticmaasho oo dumarka oo hooska soomad arka marka waa iska un taxadir waa xaqu radaaci nuujinta xaqa ay leedahay iyo xurmatuhu xurmadiisa ayuu baabkan u baab yahay waa yahay xadiid saddex kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa daciif qala imam abarna yacquub ibrahim dawraqi waa iqa qala xadaثana yaxya bn saciid اlqaطan waa iqaة xuja aw habt can hishaam ibn curwa qaala waxadaanii waaa ii warramay abi abahi ayaa ii warramay waa curwe can xajaaj ibnu xajaaj alaslami oo maqbuul ayuu iga warramay can abihi abihiis oo xajaaj ibnu maalik alaslami oo saxaabi ah ayuu ugu warramay ama ayaa u warramay qaala wuxuu yidhi xajaaj alxajaaj ibnu maalik qultu waxaan idhi yaa rasuula rasuulka allow maa yudhibu canii maxaa iga tagsiiya madamata aradaaci nuugmada caydeeda ama ceebteeda qaal wuxuu yidhi uratun cabdun aw ama uratun beriir amaba naf la xuray cabdun addoon ah aw amatun ama addoon xadiidkan waa xadiid daciifa macnihiisana waa macno isku dhex yaacsan wa calayhi marka macnihiisa iyo iyo matn iyo sanadkiisaba xagga hanoo yeelena maadaama uu daciif yahay wاdaciifu laa taquumu calayhi alxuja baabu shahaada fi radaac nuugmada ama nuujinta yaa markhaati kici markhaatida asal ahaan shuruud adag ayaa loo xiraa hadday haween tahay shahaadaadka maaliga oo kale inay laba yihiin an tadila axdaahuma fatadakara axdaahuma اlأkhra in laba lagu kaba weyaan ay laba isku kaba waxaa weeyaan rag hadday yihiin qaar mid baa laga aqbali sida muxuuaha soonka gelitaankiisa khuruujkana waa inay laba noqdaan wahaakada shahaadada marka baabkeeda ma sahlano laakiin markii qofkan la leeyahay heblaayo ayaa nuujisay markhaati ahaan yaa loo qaadani wuxuu noo keeni doonaa imaamka raximah اllah raxmatan waasica xadiid ay haweeney tiri araa nuujiyey kadibna lagu kala yaacay meesha oo shahaadadeedii toos loo qaatay ciddina ay halkaa ku burburtay oo nabigeena amar ku bixiy alayh slat slaam riwaayaadka qaar hataa waxay leeyihiin kayfa waqad qiil sideed gabadhan u wada joogaysaan adinkoo lidin yidhi anaa idin nuujiyey labadiinaba waa qof aynan aqoon labadooda la socya oo kala u timid markay ku tii labadiina is aroostay waxaa wey anaa idin nuujiyey oo lagu kala yaacay bilahi towfiiq haddii kuwo marka muxuu ahaa lasoo dirsaday oo ininka la tuuran raba ay xataa noqdaanna khatara lagu jira ila mogta bini aadamka makrigiisa wax caadi maahan hadda ma tawaqocaysaan yacni khiyaano iyo shirqoolla aadan xataa weligaa ku fikerayn inaad bini aadan samayna ayaa qof basiid ah oodan u malaynin u samayn bini aadamka marka waxaa ku jira nafs shariira oodan xataa malaynayn waxaa laga yaabaa marka haddii baabkaas la furo in waxaa weeyaan laba is aroostayo in la kala tuuran raba islaan soo duulays degdegdegdeg ay timaado labadana maan fulan wada nuuji kan kale waa <laughs> marka waa iska imtixaan caddayn waa loo baahan yahay caddayn waa loo baahan yahay shaki ma laha caddayn waa loo baahanay haddii tuhme ay imaado meeshaad ay tuhme imaado qofkaas inuu ciddaan kala tuuri rabo markaas waa laa shaka caddayn waa loo baahanaya waaya xadiid saddex kun iyo saddex boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam na ali bn xujr waa iq qaala ambana ismaaciil ibn culaya wa iqatu xaafid can ayuub asikhtiyani can ibni abi muleyka cabdilahi weyaan qaala xadaanii cubayd ibn abi maryam almaki wa maqbuul can cuqbata ibn xaari alqurashi waa saxaabi jaliila radia اlahu ta qala wuxuu yidhi cuqba waqad samictuhu hadalkan qaaladan mujadan qaala cuqba maaha qaala waxaa weeyaan waa ninka dhaha waa bna abi mulayka ibna abi mulayka ayaa dhihi waqad samictu xadiidkan waxaan ka maqlay min cuqbata cuqba ayaan ka maqlay oo cubayd ibna abi maryam iyadoon inoo dhexaynin ayaan ka maqlay laakiin walaakinii aniga lixadiidi cubayd cubayd xadiidka aan ka wariyey oo waasitada uu noo yahay aniga iyo cuqba ayaa waxaa weyaan axfadu aan aad u xifdisana lidaalika laba ariiquu ku wariyey mar toos cuqba ibn xaarid uu ka wariyey ibn abi mulayka marna waxaa weeyaan wuxuu u maray ibn abi maryam marka wuxuu yidhi ariiq ibn abi maryam ayaan laakiin an hubaa sida uu dhahay waaya walaakinii aniga lixadiidi cubayd axfadu ayaan xifdi badanahay onaad u hayaa qaala wuxuu yidhi tazawajtu waxaan gursay maratan haweeney fajaaatnaa ayaadhaha arrinkaasaga ah cuqba ibn xaarid ayaa dhihi fajaaatnaa waxaa noo timid imraatun haweeney sawdaaa madow faqaalat waxay tihi innii aniga ad ardactukuma waan idin nuujiyey faataytu nabiya nabiga ayaan u tagay sal sl faabartu arrinka ayaan u sheegay faqultu waxaan ihi ini aniga tasawajtu fulaanata binta fulaan ayaan guursaday heblaayo in hebben lahed ayaan guursaday waa lays yaqaana fa jaatnii imraatun haweeney baa itimi sawdaa madow madow faqaartu waxay tii ini aniga qad ardactukum waan idin nuujiyey fa canii nabigu iga leexday sal slm iga jeestay faataytuhu min qibali wejhi dhanka u jeestay wejigiisa ayaan haddana ayaan ka soo maray oon ugu imaaday qultu waaa inaha iyada kaadibatun iyada beenaano been bay sheegaysaa gabadhii waxaasoo qaraj intuu galay gabar qiimo badan oo doortay oo jecel yahay hadda aroosay oo la yidho walaalatiirmas ku kala yaaca beenay sheegaysaa uu yidhi qaala wuxuu yidhi wa kayfa biha wa kayfa seedada biha ayada aad u haysanaysaa oy xaas kugu noqoni waqad zacamat walxaal qad zacamat ay sheegtay haweenaydaas aad sheegaysa annahaa iyada qad ardacat kuma inay idin nuujisay dacha canka iska dhaaf gabadha iska tag ayuu nabiga ku yidhi sal allahu calayhi waali waslm lidalika radaacada ragga waxaa kaga xoog badan oo xagga muxuu ahaa hadalka in la qaato ugu xoog badan hooyadii nuujisay baabu nikaaxi m baabu nikaaxi maa nakaxa alaaba aabbayaalka wixii ay guursadeen in la guursado wixii ku soo arooray oo qofka sameeya cuquubada xataa lagu samayna ayuu baabkan u baab yahay walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min الnisaءi ilaa maa qad salaf inahu kaana faaxishatan wamaqtan wasaaa sabiila waa dulli oo dhan ayaa ku uruuray iyo fuxsh waxaa aabbaha xaaskiisa inaad aada guursato acuudu biاllah xadii saddex kun saddex boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadii صaxiixa qala imam nas abarna axmed ibn cuثmaan ibn xakiim alawdi waa iqa qala xadaثna abu nucaym الفضل بن دكين وثقة ثبت قال حدثنا الحسن بن صالح الحمداني ثقة عابد رمي بالتشيع عن السدي سدي وإسماعيل بن عبد الرحمن وصدوق يهم ورمي بالتشيع عن عدي بن ثابت آه عدي بن ثابت وثقة رمي بالتشيع إسنه آه هي قال وحين لقيت وحن لكم من خالي أبتقي ومعه أبتقي وحوته أما لجركي سحادي alraayatu calan ayuu wadaa marka calan aad aragto babana hawl baa socota meesha soo ma garan faqultu waxaan idhi ayna turiid abtii wa xaggeed socotaa qaala wuxuu yidhi arsalnii arsalnii waxaa i diray rasul rasuulka ayaa diray sal slm ilaa rajulin buu ii diray oo tazawaja guursaday imarata abihi aabbihiis xaaskiisii ayuu guursaday min bacdi markuu isaga dhinta kadib ayuu guursaday ama uu furay labadabaa lakin dhimasho u baday muxuu ila faray oon u socdaa an adriba inaan garaaca oon gooya cunuqahu qoortiisa qoortan aan ka jaro aw aqtalahu inaan dilo marka qofka xaaskii aabbihiis uu ka dhintay ama aabbihii uu furay guursada xadkiisa muxuu noqonayaa in qoortiisa iyo jirkiisa la kala lisdhaafiyo oo midna xagga la geey midna xagga la geey waahay xadii saddex kun saddex boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imam abarna camr ibnu mansuur النasائي wa iqat tabt qaala xadaثana cabdullahi ibnu jacfar zina اmaxaarim waxyaabahan hadda ay gaalada ay u yaqaanaan dadka maxaarimta inay zinaystaan oo ay kala zinaystaan oo wiilkii iyo walaashii ay kala zinaystaan ama aabbihii iyo gabadhiisii ay kala zinaystaan oo wax aan runtii yutuubyada ka aragnay oo idaacadaha iyo tiviyada aan ka aragnay oon ku aragnay ummaddan yurub iyo maraykan ku nool oo xadaaradda sheegana mar aanan fogeyn waxaan arkayey nin oday ah dalka u ahay hadda ma garan karan ma yurubta baryu aha mise yurubta galbeed mid u ahay hadda ma xasuusta oo adduunka dhan la keenay gabadhiisii ayaa iyada oo waxaa weeyaan sagaal jir iyo ama toban jir oo aad daayar ayuu wuxuu meesha guriga qaybta baakinada looga talagalay ayuu guri ugu dhisay halkaasuu ku haayey ma sagaal canuga mise toddoba ahaye ya an shan mi ahe ya sheekh ani kolleyba waa ila badnaan anba han aan yareenba han miya han ayuu gabadhiisa ka dhalay hantii canug iyo gabadhiisa ayuu ku hayaa meesha iyada dalku ay hadda ma xasuusta shekh ma xasuusta dalka ma xasuusta yurubta baryaha kuwaan barya ahayna ficlan marka xaalada noocaasaa dhici yacni waxyaabaha dhici kara waxaa ka mid ah in canuga hooyadiis wax ka doono daroogo iyo bale iyo markuu qofku cuno lidaalika daroogada waxaad ogaataan ikhwan kiraam canuga hadduu marba daroogo barto wax ka xaransan ma jiraan ama soomaali ha ahaado ama carab ha ahaado ama cadaan ha ahaado ama ummad kale ha ahaado daroogada waxaa weeyaan qofka caag iyuu noqonaya lidaalika canuga hadduu daroogo cuno oo daroogeyste u noqdo waa in meel un la geeyo si la yeelow ilaa ummad kale waxaa ka daran hooyadiisu dilaya hooyadiisu muxuu ahaa inuu farxumeeya suuragal isma ogsoona khatar wa marka halis wa marka zin maxaarimka alxamdulilah muslimiinta koley xaalado shaad waa dhici karaan laakiin asal ahaan ma jirto wax jira maaha waaya ma aqaanay qolyahan sheekh gaalada ma ku badan yihiin arrintayda ma ku badanta aaday ugu badanta nasal allah asalama alcaafiya waaya <clears throat> xadiis saddex kun iyo saddex boqol iyo laba iyo soddonaad miya waa xadiis صaxiix qala imam nas abarna camr ibn mansuur النasائي wa iqaة tabt qala xadaثna moxamed cabdullahi ibnu jacfar الraqi wa iqaة tagayara fi akhirihi walam yafxush غalطhu qala xadaثna cubaydالlah ibn cmr aljazri wa iqaة rubama wahim can zayd ibnu abi unaysa aljazri wa iqaة lahu afraad afraad can cadiy ibn haabit alansaari iqat rumi tashayuc can yaziid ibn اlbara ibn caazib alansaari waa waiq can abihi abihiis bara ibn caazib radia اlahu ta qal wuxuu bara asabtu waxaa nasiibay asabtu waxaan la kulmay dhah aan ka dullacay cami adeerkay wamacahu isaga la jirkiisana raayatun calan uu wado faqultu waxaan ayna turiid xaggee doonaysaa faqala wuxuu yihi bacanii rasulla nabiga alla ayaa ii diray calayhi salaatu wasalaam ilaa rajuli nin oo nakaxa imra'ata abihi abihiis xaaskiisii fa amaranii nabiga wuxuu faray an adriba inaan garaaca oon cunuqahu qoortiisa wa aakhuda maalahu maalkiisana aan soo qaado oon baytulmaalka aan keeno saas ayuu ii faray nabigeena sala allahu calayh waali waslm marka xaalad adag waa baabu ta'wiili qowli illahi caza wajal qowlka alla fasirkiisa halkan baab yahay wاlmuxsanaatu kuwa dhowrsan oo min annisaa'i dumarka ah ilaa maa malakat wixii ay hanatay aymaanukum midigtiinna oo adinka aad soo gadateen oo addoomahay ma oyane tafsiirkeeda ayuu baabkan u baabiyay xadis saddex kun saddex boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qala alimam abarna moxamed ibn cabdillah asancaani waa iqa qala xadana yaziid ibn zurc waa iqatun tabt qala xadana saciid ibn abi caruuba can qataada ibn dacam saduus albasri can abi اlkhaliil abu اlkhaliil wa saalix ibn abi maryam wq bn maciin wanasaa-i xal waa soo marnooda weydeen can abi calqamat alhaashimi almisri waa iqa can abi saciid alkhudri radia allahu ta arda qala wuxu yhi ana nabiy lahi nabig sl slm bacau wuxuu diray jeyshan ciidan ilaa awtaas awtaas meeshan ayuu ciidan u diray waa meel daaif aan ka fogeyn falaqow waxay la kulmeen caduwan cadow faqaatalahum way la dagaalameen wadaharuu calayhim way ka adkaadeen fa asaabuu waxay asiibeen oy soo qaniimaysteen lahum ayaga sabaayaa dad la soo qafay sabyiga waa dumarka iyo caruurta lasoo qafaashay ee sabi la yihahdaa lahunna iyaga ay u sugnaaday aswaajun nimin ay leeyihiin waa dumarkii oo fi lmushrikiina mushrikiinta gudahooda fa kaana muslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen taxarajuu kuwa dhibsaday min khishaanihinna inay u galmoodaan oo addoomihii ay lahaayeen camal ay u galmoodaan fa anzal caza wajel alla weyne ayaa soo dejiye waalmuxsanaatu kuwa muxsanaadka oo ragga qaba ama kuwa dhowrsan weliba kuwa ragga qaba iska dha ilaa maa malakat wixii ay hanatay aymaanukum midigtiina mooyeen ay haadaa kuwa ay midigtiina hanatay oo lasoo adoonsaday xalaalun xalaal bay idin yihiin idanqadat ciddatuhunna marka ciddadoodii istibra bixaydawa hal xayd ayaa marka lagu raxamkeed inuu nadiif yahay oo canug ku jir lagu hubsanaya muxsanaadka marka waa kuwa xaaska qaba oo la qabo oo nimin kale weeyaan waaya baabu shiaar isweydaarsiga oo waxaa weeyaan lisku doorsada labada gabdhood ama labada walaalaha wuxuu ku soo rorayuu baabkan u baab yahay shiqaarka weeyaan in nin uu yidhaahda nin kale waryaa gabadhaadi heblaaye gabadhii walaasha ahayd oo heblaaye ahayd quruxda badnayd iyo gabadhii heblaaye ahayd oo walaasheeda quruxda badnayd oo qiimaha badnayn isku doorsanna waxaaba yeelatay meherna aanan ahayn marka meherta tan tan meherna u noqoto aan isku muxuu aha isku bedelino shiqaarkaas ayaa la yihahdaa siiqadii iyo caqdigii iyo shuhuuddii wixii oo dhan waa dhacayaan laakiin meeshii waxaa laga saarayaa meherkii ayaa laga saari oo meherkii gabadhan ayaa mehertan u noqoni tanna saas ayada inuu xaaraan yaho la ogoleen ayuu baabkan u baabiya xadiidka saddex kun saddex boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala waa sidoo kale muxuu aha inuu aabbihii yidhahdo gabadhayda ayaan ku siinaya adna gabadhaada si laakiin biduun mahar أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرقسي واثقة سني مأمون قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله العمري واثقة ثبت قال أخبرني نافع نافع ومولى عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وحددي عن الشغال قبلها إن ليسنافصده والله بدا قف مدل مدكلا وقبديسة أما بولاشي ومحوها نافصده ومهرنا عن ماشي وسنجرن ayuu nabigeena diiday ala sla sla xadis saddex kun saddex boqol iyo shan iyo soddonaad lakiin in liisdhaafsada oo meher la kala qaata ma dhiba may dhib ma laha xadis kun saddex boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai akhbarna xumayd ibn sacdata wa saduuq qala xadaana bishr ibn fadl araqashi wa mawlahum wa hiqat mudalis qala xadaana xumayd ibn abi xumayd aطawiil an xasan albasri can imran ibn xuseyn radia allahu tacala canhu ardah ana rasul qa wuxuu yidhi laa jalaba jalab wax la yihahda ma jiro walaa janaba wax qayl la yihahda ma jirto janabka waxaa weeyaan tan hore jalabka waxaa weeyaan ninka musadiqa loo yaqaano oo zaka uruuriyaha ah markii aad zakada aruurina intaad meel fadhiista xoola halii soo kaxeeyo dhan halii keeno kadibna meesha saldhigaas isaga ha lagu xisaabiyo zakada ha laga jaro kadibna noqsada maya ma jirto ee dadka meesha ay xoolahooda darka ama ceelka ama balliga ama webiga meesha laga waraabina xoolaha ayaad musadiqa isagaa laguii soo daalina oo imaana halkaasu muxuu ahaa ku tirinaya oo kadibna sadaqadii iyo zakadii uu ku qaadaya laakiin meeshaasaan fadhiisanaya boos ayaa nahay xoolihii hallii keena halkaas hal ma jirto laa jalaba xoolo la soo rara oo waxaa weeyaan musadiqa loo keena kadibna uu xisaabina oo akadii inta ka goda ka goyna ma jirto lama ogola mashruucna maaha haddii uu dalbado lagama yeelaayo qodoba qodobkaas qodobka labaad walaa janaba marka sibaaqa la samayna oo fardaha ay tartamaan marka ayadaana in la buuqa oo la qayliyo farasow war hor lama ogola faraskaas marba haddii la tartama afka qabso faraskaada ha orda haddii laga muxuu ahaa badiyana asay u taallaa haddii muxuu badiyana waa fursad fiican marka laakiin buuqa iyo qaylida mararka qaar janabkaas janabka wuxuu keenayaa in xataa la naclado daabadii qofka markuu rabo in aan laga hormarin ood arka in daabadii ay laga mxu ay gaabinaysa qaylidaas waxaa laga yaba hataa inuu hadal eh, ilaahay uusan raalli kayn uu ka dhawaaqa markuu xarir afkaa la xirto lama ogola waa laba walaa shiqaara isweydaarsi oo gabdha la isweydaarsado eh, iyo muxuu ahaa xagga guurka dartiis fiislaam islaamnimadan lama ogola oon meher lahayn waman intahaba qofkii belelaqaysto nuhbatan xoola iyo muxuu ahaa belelaqa ku dhaca oo qaato falaysa mina annaga naga mid maaha dhac iyo bob qof hadduu sameeyo annaga nagama midna ayuu nabig sal sl ariiqii annaga aan marnay ma haayo ayuu nabigeena cadayna sal sl xadis saddex kun saddex boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna cali ibn maxamed ibn cali almisaysi wa iqa qala xadana moxamed ibn kaiir athaqafi wa mawlaahum wa saduuqun kaiir اlal can fazari fazarigaas waa ibrahim ibn moxamed alfazari wa iqat xaafid imaam can xumayd ibn abi xumayd awiil can anas bn malikin radi alah ta qal anas malik qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm laa jalaba xoola meel inta laga soo rara meel kale si zake looga bixiy loo geyna oo musakiga amaba musadiqi loo geynaa ma jiro walaa janaba waxaa weeyaan markii fardaha la tartansiinana dhawaaq iyo qaylo iyo canan la cananta fardaha ma jirto iyo wixii la midka waa la walaa shikaara isku bedelasho isku bedesho fi lislaam islaamnimadana ma jirto weeyaan qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi haada xadiidkan sanadkiisa khaطأun waa gaf faaxishun ee weliba aad aan u qurux badnayn wالsawaabu sida sawaabka ahna xadiiثu bishrin xadiidka hore oo bishri uu warinaya weeyaan bishri uu warinaayey xadiidka hore xadid waxay kala duwan yihin mataqaana xumayd ibn abi xumayd aطawiil toos marka hore wuxuu ka wariyey xasan albasri kadibna cimraan ibn xusein xadiidkan dambana waxaa weeyaan umayd ibn abi xumayd awiil anas ayuu ka wariyey marka in musnadkii anas laga dhiga ayaan isleeyahay waxa fuxshiga haladka faaxishku ku sheega in musnadka laga dhiga cimraan bn xusein ayaa sax ah. laakiin laga dhiga min musnad anas ayaa fuxshi ah amaba halad ah ayuu leeyahay wallaahu aclam hada wallah aclam wsal la sl abdi rasul mustafaa